اllaahi calayh wayajibu waxaa waajibaya ikhraaju اlwaajibi waajibka ama faradkii ama sakadii in laga bixiyo min athamari midhihii geedaha yaabisan iyadoo uu yahay markaa midhahaasi ay yihiin kuwo engegey wa min alxabbi firidiina in laga bixiyo musafan iyadoo firidaasi ah mid markaa laga sifeeyey qalki fain ixtiija haddii loo baahdo ilaa qaطcihi in la gooyo wakhtigaa ka hor lilkhawfi min alcatash haraad looga baqay daraaddeed aw kaana ama uu yahayba rutaban timir rutab ah oo laa yajii'u minhu tamrun aan timiri ka imanayn oo aan timirnimo gaadhaynin ee rutabnimadaasi uun loo isticmaalo aw cinaban ama u canabba yahay laa yajii'u minhu zabiibun aan zabiib ka iman karin oo aan zabiib isu bedelin ukhidat izakaatu zakadii waxaa laga qaadi min ratbihi kiisaa qoyan wuxuu inoo soo sheegay musanifku raximah اllahu tacaala zakaatu nabaat inay laba qaybood kala ahayd midhihii geedaha oo ku soo ururayey timir iyo zabiib iyo firidii ama dalagii la beerayey wixii ka soo go oo isagana la shardiyey firi kasta waxyaalo kasta oo xabbileh yacni firi leh firidaasoo quut ah oo waqtul ikhtiyaarka iyadoon baahi iyo macaluuli jirin raashin loo isticmaalo waxaa kaluu inoo soo sheegay tusaalayaal buu ina soo siiyey haddana nisaabkiibuu ina soo baray qadarkii sekadee waajibka ahaana wuu inoo soo sheegay haddaba wuxuu yidhi waajibka aynu sheegayna ee qadarka sekada ka baxaya ah midhaha iyo firidaba waqtigii aynu soo sheegnay ee waqtulwujuubka ahaa midhuhuna markii ay adkaadeen ahayd waxaan jeedaa firidu midhuhuna waktigii bisaylku uu ku bilaabmay ahayd inaan sidaa lagu bixinayno waktiga la bixinaya aanu waktiga ahayn waktiga la bixinaya midhihiina waa markay ay engegaan oo rutab hadday ahayd ay timir noqoto canab hadduu ahaana uu zabiib noqdo firidiina adkaatay iyaduna in ay la sifeeyo oo qalkii iyo wixii o dhan laga saaro markaa kadib ayaa waajibkii uu sidaa noqonaya oo waxaan la bixinayaa waa inuu waxaa engegay ama kaa kale la sifeeyey waa inuu yahay oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii aynu sheegaynay kharsiga waa kii markaa xadiidka ay ku jirtay in laga qaadayo waa lagu kharsinayaa haddana waxaa loo bedelayaa timir oo marka la qiyaasayo saynu arki doonno wuxuu qiyaasayaa rutabka geedahan ku yaallaa markay timir isu bedelaan inta ay noqonayaan markaa dee in timirnimo la qaadaya ayaa halkaa kaaga soo baxday canabkiina saasoo kaleoo zabiib ayaa lagu kharsinayay oo lagu qiyaasayay marka waxaa la qaadayaa waa timirtaa rutabnimadii ka soo baxday iyo zabiibka canabnimadii ka yimid ee canabkiisa ka lagu qaadi maayo rutabna la qaadi maayo wuxuu haddaba yidhi timirtii oo aan weli tamri noqona rutaba haddii looga baqo inay markaa haraado oo biyola'aani ay ku dhacdo biyola looga cabsado ama canabkiiba looga cabsado biyola'aan oo in hore loo gooyo loo baahdo ama zaracii kalaba dee saasoo kale isna loogu baqo <coughs> oo in hore loo gooyo loo baahdo ama uu yahayba timirtani ay tahay mid aan timiroobin ee rutabnimadaasun lagu cuno haddii hala suga la yidhahdo intay timir noqonayso xumaanaysaba int rutabnimadaa lagu cuno iyo inay xumaato un ay ka dhaxayso sidoo kale canabkii isna aan zabiibba lahayn canabnimadaasuu lagu isticmaalayey haddii de maarata la iska daayana xumaanayey aan maarata wax la isticmaalo noqonaynin dee kaasi intuu xumaanayo la sugi maayo isagoo sidiisaasa ayaa zakadii laga bixinaya sidiisaasaa markaa lagu qiyaasayaa shantii wisqi hadduu shantii wisqi markaa sidaa ku gaaro isagoo sidiisaasaa la bixinaya zakadiina laga bixinaya oo isagu de markaa daruura meeshii taalloo in la yidhahdo waxan waxbaba laguma le isagoo wixiina gaadhay oo masaakiinta xaqoodii uu lumo iyo in la yidhahdo hala sugo oo xaqii masaakiinta iyo xaqii maaliguba ay isla lumaanoo de wixii u xumaado waa labadaa midu markaa dee waxa markaa cadaaladdii ay noqotay iyo alaqrab ila maqsuudi sharci sharciga maqsuudkiisii sida u dhowi waxay noqonaysaa de sidaa lagu isticmaala si kale aanu lahayn uun in sakadiina lagaga qaado wuxuu uhi wain araada saaxibu اlmaali an yatasarafa fi اhamarati qabla اljafaafi khurisa calayhi wadamina nasiiba اlfuqaraaءi uma yatasaraf wain araada hadduu doono saaxibu اlmaal ninkii bustaanka lahaa an yatasarafa fi اhamarati inuu midhihii iska maamusho qabla aljafaaf iyagoon qalalba gaadhin engegba iyagoon gaadhin buu doonayaa canabkiisani inuu gurto isagoo canaba oo iska isticmaalo wuxuu iibiyey iyo wuxuu cunaba khurisa calayhi waa lagu dul qiyaasaya waa lagu qadaraya waa loo qadaraya wa damina wuxuu markaa damaano qaadayaa nasiiba alfuqaraa xaqii fuqarada uma yatasarafu markaasuu iska maamulanaya siduu doono uu ka yeelaya fa in kaana hadduu yahay ajnaasan jinsiyo kala duwan markaa ajnaas maka halkan bimacnaa anwaac buu ula jeedaa baali ilan jinsi jinsi laguma darayni ajnaasan ay anwaacan hadduu noocye yahay khurisa calayhi waa lagu qiyaasiyo waa loo markaa waa la cabiri nakhlatan nakhlatan geed geed baa loo cabiri wain kaana jinsan waaxidan hadduu wixii isku jinsi yahayna jaaza waxaa bannaan an yakhrusa aljamiica inuu wuxoo dhanba cabiro uun dafcatan waaxida hal mar wa an yakhrisa waxaa kale oo bannaan inuu u maaragtay cabiro waaxidatan waaxidatan geedgeed waana sida fiican wuxuu qofku u baahan karaa timirtiisii inuu yidhahdo dee timir yaana iga wada noqone iyadoo qoyanoo rutabkeedaasaan doonaya inaan qayb isticmaalo canabkii inuu yidhahdo dee zabiib kama wada rabe canab ahaan baan u doonayaa inaan isticmaalo aan canab ahaan u iibiyo inaguna waynaga nidhi wixii sabiibkaa lala sugaya <clears throat> maxaa la yeelayaa marka ninkii miyaa anab la canab seejinaya ama la rutab seejinaya waa maya nebigeenna alayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxday inuu markaa sucaaddii ama dadkii zakada soo ururinayey uu faray in ay kharsiyaan ama ay qiyaasaan oo ay qadaraan dadka markaa beerahoodii xadiiث cataab radia allahu taعaalى canh markaa kharsigaasi wuxuu ku dhacayaa timirtii iyo canabkii timirtiina lama suga la odhan maayo intay timir noqonayso iyadoo rutabteedaasaa la qiyaasaya geedkaa waxaa ka soo go-aya baa laleeyahay intaasoo kiloyoo timira markaa rutabnimadii intaasoo rutabay noqonaysaa rutabkaasi markuu hadhow engego intaasoo timiruu noqonaya dee wuu isdhimaya canabkaasi geed maaragtay qofka bustaankiisa canabka ka soo go-ayaa intaas oo kiish buu noqon karaa intaasoo kiish markuu noqdo haddana markuu sabiib isu bedelo intaasuu isdhimaya marka inta kiish ee sabiib ah ee ka soo go-aysa beertan ayay dadkii khubarada ahaa qiyaasayaan kolkay markaa qiyaasaan ayaa dee la eegaya markaa waxaa si lagu qiyaasay sakagoys ma yahay mise maaha haddaanu sakagoysan waa la iska dhaafay waanu iska maamulanay hadduu sakagoys yahay dee waxaa la leeyahay intaasoo kiish oo zabiiba ayaa beertaada ka soo go-aya intii ka baxaysayna waa inta xaqii masaakiinta madaxa mawritunka ma wridatay adigu ma ma xambaaratay oo mas-uul ma ka tahay hadduu yidhaahdo haa xaqii masaakiinta anaa ka mas-uula kutakrifal baa la adaba beertaada saa doonta laakiin intaanu sidaa odrhanin ilan waa inagii soo marnayo zakadii waxaanay ku tacalluqaysaa cayntay ku tacaluqaysa wixii waxa lala leeyahay weeyaan marka xoolo lagula leeyahay dee saa doonta kama yeeli kartid inta aanu odrhanin xaqii masaakiinta anaa ka mas-uul oo dimadayda ayuu saaran yahay kuma tasarufi karo laakiin markuu ihahdo xaqii masaakiinta iyo xaqiida akadu sakadii guud ahaanba dimadayday saaran markuu idhaa isla gartaan isaga iyo saacigii saacigii uu idhaahdo dimadaada ma ku qaadatay haa idhaahdo markaasaa markaa loo fasaxayaayo uu siduu doono ka yeelaya iyadoy sidaa tahay oo xaqii uu dimadiisa u ritay haddana haddii aafo samaawiyi timaado wixii uu ka baabao ninka waxba la weydiin maayo ilan waxaan iniciqaadulwujuub baa dhacay istiqraarulwujuub ma dhicin istiqraarulwujuubkii waajibnimadii inay sugnaato waxay ku imanaysaa inuu ama wixii de ku takrifalo baabi'iyo isagu ama de in wixii maarata ay badbaadaan ilaa intay ka engegayeen laakiin isagoon isagii baabi'in intii aanay engegin hadday baaba'aan oo si allaba isaga baaba'aan hamadaybo ku dhaco ama diir iyo balaayo iyo wax ku degaan waxay noqonaysaa markaa sekadii uu tunka u ritay waxa caddaatay inaan waxba lagulahayn wuxu yidhi adaba in araada saaxibulmaali an yatasarafa fi اthamarati qabla اljafaaf fi اthamara marka waa hamaradii un zaracii ma soo gelayo oo dee iyagu midhihii markaa ay adkaadaan un bay de wax yihiin marka adkaadaan taasi dee in adayg fiicanoo de maaragtay lagu guran karayo ay yihiin un laakiin inay qalaylkii u dambeeyey ay gaadhaan waxay u badan tahay inaanay shardi ahayn halkaa waxoogaa asxaabulxawaashigu hadal bay maaragtay hadal bay halkaa yargeliyaan oo kharsigani dee wuxuu ku gaar yahay samarkii timirtii iyo canabkii inaguna mararka qaarkood dee xasiida wey inagan iyadoo weli qoyan oo aan engegin guranna malaha qamadiga iyo kuwa kale taa ma lehe marka fariik baa la yidhaahdaa fariigaasi qaarkood waa xaaraanba bay yidhaahdeen waayo xaqii masaakiinta oo guntay midhihii mar hadday guntameen adaygiina bilaabeen xaqii masaakiintu maarata wujuubkii waa dhacay dee ilaa iyo wixii haddana maaratay la sifeeyana istiqraarulwujuubkii ma dhicin markaa ilaa waxa weya xaqii masaakiinta meeshaa ku lumaye karsina male iyadiiyo qiyaas maarata wax la karseeya ma aha markaa qaarkood asxaabulxawaashiga waad ka eegi doontaan minhaajka iyo shuruuxdiisa kuwa maaragtay markay qabanayaane qaar saasay yidhaahdeen qaarna waxay yidhahdeen mayana waqtulwujuubkiiba lama gaadhinoo marka ay adkaatay adaygii u dambeysay gaadhun baaba waqtulwujuubkeedii u yahay inta ka horeysa saa doon dadka yeelaya waqtulwujuubkiiba lama gaadhin kuwana waxay saan sheegayna way diideen qaarna markaa dee way iska maaragtay fasaxayaan laakiin de inaad wixii isku xisaabiso oo ayaa markaa laga dhigaya oo aynu ka dhigna markaa mar hadday adkaatay in hadda la guran karo wixii aad markaa aada usii dee waad iska dhiganaysa wixii kalena waad isticmaalaysa halkaa adu hadal yar badan baa ku jira lakin taxsiidii la xarimi kari maaye taas way adkaanaysaa in la taxriimiyahay labadaa uun mid kaale waqtulwujuubkiiba lama gaadhinoo waxaani markaa lagugu xisaabimaayo inta ingegta ee maarata hadhow tolo caadi oo rasmiya noqoto un lagugu xisaabinaya qoladaale iyo iyo qoladaale mayane waa waqtulwujuubkii waa la gaadhay saasaanay kugu xisaabsan tahay iyadoo xasiideedaas waad guri kartaa adaygii loo baahnaana hadda waa dhan yahay intii aad dhiganaysa ee markaa kuusii adkaanaysana kuusii adkaato inta kalena saasay kugula xisaabtan tahay taasina waa yar qariib laakiin culamada culamadeenii hore hadalkooda ay masalada ka hadlaan ma badnayn waxaana muuqata de inta badan iyagu waxay beerinayeen geley iyo bahalkii muxuuaha bur iyo ama qamadi iyo shaciirkii haadii iyo kuwaasina sida muuqata xasiid ma laha dee iyagu sidan haruur kuwa xasiid ma lehe ma isticmaalade ma cunno isagoo markaas isagoo engegay unbaa eh, maaragtay la isticmaalaa markaa bal qodobkaasi xoogaa xasiidaa ishkaalkaasaa yar jire waad la socon doonta waxaa markaa la kharsiyaa waa fi hamarati waa midhaha waa rutabkii iyo canabkii qabla aljafaaf intii aanay engegin khurisa calayhi qofkii waa lagu dul kharsinaya waa la cabiraya waxa ka soo go-aya beertiisa wadamina waad odhan kartaa wuxuu damaano qaadayaa nasiib alfuqaraa xaqii fuqarada ama wadumina waxaa maaragtay damaankiisa la gelinaya nasiib alfuqaraa fuqarada nasiibkoodii oo dee saacigii baa gelinaya isna waa yahay qabuulkiisu waa shardi uma markii markaa iijaab iyo qabuul damaankaasi waajibiyaa ay dhacaan yatasarafu markaasuu markaa bilaabanayaa inuu wixii ku tasarufo markaa de waxaynu ka soo qaadayna in canabkan inoo wada yimaadaynu de canab ahaan u isticmaalayno in canab la kharsiyo asxaabtiisii hadday muslimiin ahayn lagu kharsiyey inuu yahay baa inuu isticmaalay ilaa haddii kale waxaan banaanaynba bay noqonaysaa oo canab aan bayc aan saxahayn baa laynaga iibiyey ba ayaa imanaysa marka inagu buyuucda muslimiinta waxaa lagu xambaaraa uun cala sixati sixaa lagu xambaaraa marka waxaan wax lasoo wada kharsiyey inay yihiin hadday wax muslimiin ahaayeen ayuunbaa dee ka soo qaadaysa fain kaanat ajnaasan haddii waxan haddaba ay kala noociye yihiin qaabkii loo markaa kharsinaya buu inoo sheegayaa khurisa calayhi qofkii waa lagu cabiri nakhlatan nakhlatan geedgeed wixii waa geedad kala duduwanoo isku dhex daadsan marka de waa inuu geedgeed u maro ninkii cabirayey markaa khabiirka ahaa uu geedkan idhaahdo halkan shan kiilo baa ka soo go-aysa kan kalena eego lix baa ka soo go-aysa kan kale afar baa ka soo go-aysa deetana hadhow isu geysanayaa wixii wain kaana jinsan waaxidan hadduu wuxuuba hal jinsi yahay oo isku wada nooca hal nooc hadduu wada yahay oo dee maarata inta badan isku wada xuni ay ka soo go-ayaan jaaza an yakhrusa aljamiica waxa dhanba inuu markaa kharsiyo ayaa banaan dafcatan waaxida hal mar oo intuu saa u uu yidhaa intaasaa ka soo go-aysa wa an yakrusa waxaa kaloo u bannaantay waaxidatan waaxidatan inuu halhal u cabiro iyaduna de waaba sidii kasii fiicnid bal fa in baaca hadduu ninkani iibiyo qabla an yadmana intaanu damaano qaadin nasiiba alfuqaraa'i xaqii fuqarada intaanu damaano qaadin hadduu iska iibiyo canabkii ama rutabkii uu iska iibiyo baطala albaycu iibkaasi baaطil weeyi fii axadi اlqowleyni labada qowlee masalada ku jira mid ahaan baaطil buu noqon walam yabطul baaطil noqon maayo fi laakhari qowlka kale haddii aynu markaa aynu qaadano waay haddii maaligu uu iibiyo canabkii wixii o dhan ba w gebigiisiba wuu iibiyey lamana ama lama kharsinba ama waa la kharsiyey laakiin muu damaano qaadin muu damaano qaadin iibkaasi ma ansaxayaa mise ma ansaxayo waxaa ku sugan laba qowl qowl wuxuu leeya waxa dhan waa isla wada baail waxba kama jiraan qawlna wuxuu leeyahay mayane eh waxa uu buraysaa intii zakada ku aadanayd inta kalena way ansaxaysaayo tafriiqu safqa wax la yidhaahdo ayaa la gelinaya oo haddii maalan boqol kiish ka soo go'een oo boqolkiiba uu iibiyey boqol kiishi misaa misaa eh, baxaysay haddii aynu idhaahno roobkaa u waraabinayay dee toban kiish markaa boqolkaa kiish toban kamida muu asixin iibkoodu waa in markaa toban kiishoo kamida la soo celiyo toban kamida waa in la soo celiyo oo iibkoodu ma asixin inta kalena iibkoodu wuu asaxay saasaa muctamada marka qowlna wuxuu leeyahay mayane waxba asixi maayaan wax allo wax ay ka asaxayaanba maba jirtaba waa sidii xoolo rahmanoo la iibiyey oo kale haddaynu nidhaahno iib maaratay zakadu caynulmaal bay ku tacalluqdaa iyo haddaynu idhahno dimaday ku tacalluqdaaba khilaafkani wuu imanaya markaa qofku isagoon xoolihiisa sakadii ka bixinin de inuu wada iibiyo lama ogola afartan ariyaa lagugu lahaa ayaad haysatay zakaa ka waajibtay afartankiiba inaad iibiso lama ogola inaad sakada bixiso markaad sakadii bixiso ayaad afartankeeba wada iibin kartaa wuxuu yihi musanifku wain baaca hamarata hadduu qofku midhihii iibiyo qabla buduwi salaax bisaylkii oon muuqan aw baaca almaashiyata ama uu iibiyo xoolihiisii noolaa qabla alxawl sanadkii oon go-in firaara min azakaati labada jeerba isagoo zaka ka carara markii midhihii ay bisayl ku dhowaadeen ayuu iibiyey midhihii markaa dee bishardi اqaطci buu ku iibinaya ila kale qablabaduu saax ma banaanaanayse ama geedkii iyo buu israacinaya ama midhahoo keliya u iibinaya laakiin wuxuu shardeeyaa in hadda laga goosto si dee iibku u asaxo waa unsaka ka carab imikaad intan boqol kiiba toban ka bixin karta intaasuu la bakaylaya ama afartankiisii neef ayaa markii sanadkii dhowaaday ee uu ogaaday in sabeen laga jiidanayo ayuu isdhaafi intaad si ka bixin lahayd buu isyiri wuxuu ihi musanifku kuriha daalika arrintaas arrin la neceb yahay weeyi walam yabطul ilbaycu iibkuse baail noqon maayo u iska ansaxaya iibku iska ansaxayaayoo de ninkan weli waxba lagumay waajibin ilan midhahana markay bisaylkii ka muuqday wax ka waajibayaan xoolaha noolna marka sanadkii u goo ayay wax ka waajibayaan inta ka horeysa kama waajibayaan marka iibkaas waa iska ansax waayo weli waxba laguma yeelan laakiin waa karaahiyo oo waa arrin la necab yahay karaahiyadaasi ma karaahiyadii adkayd ee xaaraanta gaadhsiisnayd baa karaaha taxriimiya la odhan jiray mise waa karaahadii karaaha tansiihiya ahaydee waxaa la necab lakiin aan lagu dambaabayna labada qowlba culammadu way yidhahdeen kuwo waaba xaaraan yiri way jiraan laakiin sida loo badan yahay waa inay karaahiyo uun tahay aan xaaraan gaarsiisnayn arrinla necab yahay oo foolxuna bakhaylnimo aan loo baahnayn inay tahay ayaa loo badan yahay laakiin aanay arrintaasi xaaraan gaadhsiisnayn waa sakadii o dhan markaa sakado dhan inaad qofku uu ka cararo oo ka xeeladaysto qaar baa waxaa laga yaabaa inay de sameeyaan inuu inankiisa siiyo afartankii neefu haystay ayuu neef kamid odhanaya markay dhowr maalmood ama beri ka harsan tahay sekadii waxaan siiyey inankayga hebel neefka waanan u aqbalay buu ohanaya haduu doonada ilmihiiyo yar waan siiyey waanan u aqbalay saasuu ku yeelanayaa ma og kolkuu yeesho odaygii sagaaliyo soddon neef baa usoo haray sanadkiiba waa kala go-ay markaasuu haduu doona haddana hadhow odhanaya waan kaga noqday ilmahayga wixii aan siiyey dabeetana haddana neefkii maadadan mamu gowricinba wuxuu yihi neefkii waan ku noqday ilan hibadii ilmahaaga waxaad siisaad ku noqon kartaa ma waan ku noqday bu yidhi hibadii afartankii neefba way soo buuxsameen sanad cusubun baa bilaabmaya baa lali hore dee uu kala go waa kan milkigiisii neef ka baxay ama inankiisii qaangaarka ahaa ku war sabeentaa waan ku qaado kolkuu waayahay inuu guddoomay uu jiitay ee milkigii wareegay ayuu haddana waan kaaga noqday iska soo celi dee sanad cusub baa dibu bilaabmi ilan milkigiisi waa ka naaqusay ee sagaaliyo soddon noqday iminku haddana dibu soo buuxsamay sanad cusub baa bilaabmay waa markaa arrin karaahiya oo foolxun bakhalnimo maaragtay madmuumana sheegaysa laakiin waxay u badan yihin inaa taxriim iyo xaaraan aanay gaadhsiisnayn baabu zakaati naad wuxuu musanifku raximah llahu tacaala u gudbay noocii saddexaad ee lixdii shay ee zakada ay ku waajibaysay waa annaad naad waa waxaa loola jeeda annaqd waa lacagti waxaana halkan loola jeedaa dahabkii iyo fidadii ama lacag ahaan ha loo sameeyo ama sidoodaba ha u ahaadaan oo dhagaxaantoodii ha ahaadaan ama maaragtay awsaal iyo sabaa'ig waslado ha laga dhigo burburan waxaa la odhanaya ama tibrigiiba ha ahaado ciidda ciiddu la socotay ee lasoo fujiyey waxaasoo dhan baa loola jeedaa dahabkii oo dhan baa loola jeedaa iyo fidadii oo dhan wuxuu ihi musanifku waman malaka qofka yeesha nisaaban sakagoys min adahabi dahaba aw ilfidati sida badankeeda ku qoran waa aw aw ilfidati ama nisaab fidaa xawlan kaamilan sanad dhamaystiran qofka haysta wa huwa min ahli zakaati dadkii zakada ka waajibi jirtayna ah wajabat calayhi zakaatu zakadii baa ku waajibaysa zakada dahabka iyo fidadu kitaabka ilahay bay ku sugan tahay sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku sugan tahay ijmaaca ummadana way ku sugan tahay zakaatu الdahabi wاlfida qaala tacala wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fi sabiili الlah fabashirhum bicadaabi aliim sidoo kale xadiidkii saxiixeynka ku jiray aynu horena usoo akrinay Eh, ma min saaxibi dahabi walaa fidatin baa isagana kusii jirtay marki hore ma min saaxibi ibilin baa lasoo yidhi markii dambe walaa saaxibi dahabi walaa fidatin laa yuؤadii minha xaqaa ila ida kaana ywma اlqiyamati sufixat lahu safaaixu min naar fauxmiya calayha fi naari jahannama fayukwa biha janbhu wajabiinuhu wadahruhu kulamaa baradat uciidat calayh qof kasta oo fidale ama dahable oo xaqii ilaahay aan ka bixinaynin maalinta qiyaamaha eh, safeexado dhaadheer baa laga dhigaa markaasaa deetana lagu gubaa dhinaciisa iyo maaragtay foodiisa iyo dhabarkiisa ayaa intaba lagu gubaa mar kastoo ay qabowdaba haddana dib ayaa loogu celiya idan zakadii waa waajib dahabkii iyo fidadii way ka waajibaysaa ahlu maaratay cilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin labadaba inay zakadu ka waajibto waxaa kaloo la isku raacsan yahay in xawl loo shardiyo sanad inuu ka soo wareego xadiidkii maqaalku ku sugnayn hore usoo marnayna waa loo cuskanaya waa mustanadkii sidoo kale waxaa laysla ogol yahay in nisaab loo shardiyo oo dahab iyo fida o dhan aanay mar walba ka waajibaynine dahab iyo fidadu markay nisaab gaaraan ayuunbay ka waajibi haddaba nisaabkoodii waa maxay wuxuu hi wanisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal mihqaalku waa maxay mihqaalku waa garaamkii waaga garaamkii waagaa la isticmaali jiray ayaa waxaan garaam la ihahdaa ma jirin laakiin miqaal baa jiray oo kaasa maarata wax lagu miisaami jiray markaa labaatan miqaal markay gaadho ayay zakadii ka waajibaysaa dahabkii wa zakaatuhu zakada ka baxaysaana nisfu miqaalin waa hal miqaal berhkii baa labaatankii ka bixi wa fii maa zaada wixii intaa ka badanna bixisaabihi saasunbaa loogu xisaabini oo labaatankiiba bar baa ka baxaya hal berhkii wa nisaabulwariqi fidada nisaabkeediina miataa dirhamin waa laba boqoloo dirham iyadana dirhamkaasaa u ahaa iyadana muxuu ahaay halbeeg markaa markii laba boqoloo dirham la miisaan noqoto ayay zaki ka waajibaysay wa zakaatuhu zakada labadii boqol ka baxaysaana khamsatu daraahima waa shan dirham de waxa weeyaan iyaduna waa tin bay lamid tahayo waa labaatankiiba halbarhkii wa fii ma zaada wixii intaa ka badanna bixisaabihi xisaabtiisa ayuun baa lagu xisaabinaya saasuma kaga baxaysa wariqa xadiidkii saxiixeynka ayay ku sugantah laysa fi aqala min ishriina laysa fi ma duuna khamsi awaaqin min alwariqi sadaqa shan wiqyadood wixii ka yar ee fidaa sadaqa laguma laha bukhaariyo muslim baa soo saaray waxaana la isla ogolyahay wiqyadu inay tahay afartan dirham shan wiqyadood wax ka yar saka kama waajibtaana la yihi markaa shantii wiqyadood wiqyadiiba waa afartan dirham afartan un shan ku dhufo waa laba boqol markaa laba boqol oo dirham ayaa markaa ay noqonaysaa sakagoyskeed wixii ka baxayeyna isaguna dee nabigaaba alayhi salaatu wasalaam sheegayoo isaguna saxiixa bukhaari ayuu ku sugan yahay fi riqati rubcu اlcushri riqadu iyo alwariq labaduba waa fidadii u weyaan bitakfiif ilqaaf weeyaan fidadii waxaa ka waajibay rubuc lcushr rubuc lcushri cushriga rubuci cushriga waynagii soo marnayo waa tobankiiba hal kaa rubuci baa la yidhi markaa tobankiiba hal rubuci baa ka waajibaya wey marka macnuhu waa maxay afartankiiba hal ka baxaya afartankiiba hal buu noqonaya kolkaad tirahdo tobankii hal rubucii baa ka baxaya goormuu halkii dhamaystirmaya dee markaa afartan la gaaro ee afar tobnaad la helo ayaa afar rubuc la helaya afar rubuc baa halkii noqonaya sooma markaa waa afar hadaad afartan un baaba loo qaybiya labadii boqol afartan un qaybi kolkaad afartan u qaybis shan dirham baa kuu soo baxaysa labadii boqolee dirham shan dirham baa kaaga soo baxay markaa dirhamkaasi lagu cabirayey oo inagii iminka sheegaynayoo wuxuu noqonayaa laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan garaam buu udhigmaya markii la helay lasoo ururiyey wixii daraahim la helay xoogaabaa la helay ilaa waktigii umawiinta waktigii umawiinta daraahim la sameeyey baa de imika mataaxiifta wey yaalaa markaa diraahimtii la helay markii la cacabiray intaasay ku dhowaadeen saddex garaamoo wax yar dhiman ayay noqdeen sidoo kale d danaaniirtii la helayna waa lagu cabirayo misqaalkaa dahabka lagu qiyaasayo iyo dirhamkan fidada lagu cabirayo way yar kala cuslaayeenoo mihqaalkaa ka cuslaa dirhamka oo toddobadii mihqaal iyo tobankii dirham baa isu dhigmayey toddobadii mihqaal ama toddobadii diinaar mihqaalkaa lagu cabiri jiray diinaarka markaas diinaarka dahab baa laga samayn jiray oo waa shilin oo kale hal shilin markaa shilinkii de wuxuu u baahan yahay wax lagu beega sawma ilan dahab weyn inta la yska sameeyo la odhan maayo waa hal diinaare <laughs> lacag badan buu noqonaya waxaa la doonayaa dinaarkii maaragtay cabir inuu yeesho marka waxa lagu cabiri jira hal mihqaal mihqaalkaasi markaa wuu ka cuslaa dirhamka oo toddobadii dinaar iyo tobankii dirham baa isu dhigmay marka imikana dinaarro waa la helay dinaarro waa la helay dinaaradii la helayna waxay udhexeeyaan inta badan afar garaam iyo labaatan senti ilaa afar garaam iyo toddobiyo labaatan sideed iyo labaatan senti qaar badanna waxay iska noqdeen afar garaam iyo shan iyo labaatan senti markaa kaa dhexe ayaa qolyahan mucaasiriintu ay qaateenoo dee markaa waxaa yar markaa sanatidaa yar halkaa dhexe ayaa laga qaatay marka afar garaam iyo shan iyo labaatan senti bay isla noqdeen toddobaad intaa ku dhufanaysa toddoba markaad ku dhufato inta kuu soo baxda waxay u dhigantaa toban dirham ilan toddoba dinaar iyo waxa isu dhigmaya toban dirham la soco marka afar dhibic shan iyo labaatankii toddoba markaad ku dhufato waxaad haysaa toddoba dinaar inta garaami ay yihiin intaasi waxay u dhigantaa xaggii daraahimtana toban bay uga dhigantaa toban u qaybi marka waa inay ku soo baxdaa laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan soo ma marka halkii dirham intaasoo garaan buu noqonaya marka labadii boqol ee dirham waxaad ku dhufanaysaa markaad intaa hesho laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan dee laba boqol ku dhuf in laba boqol oo dirham ayaa eh, sakagoyse waa inaad shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam heshaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan markaa markii fida aad ka haysato shan boqol iyo shan iyo sagaashan waa sakagoys markaa sakagoys tahay wixii intaa ka hooseeya sakagoys maaha amaa dahabkii dee wa inaga nidhi dinaarkii waa afar dhibic shan iyo labaatan wuxuu sakagoys ku noqonayaa isagu labaatan mihqaal markuu gaaro labaatan diinaan marka intaa unbaad labaatan ugu dhufanaysa afar dhibic shan iyo labaatan ayaad labaatan ku dhufan shan iyo siddeetan baa kuu soo baxaysa shan iyo siddeetan garaam markuu dahabkii gaadho ayuu isagiina noqonayaa sakagoys waynu sheegnay markaa daliilkii fidada dahabka nisaabkiisa adilada ku soo arortay ku soo way jirtaa oo uu ka mid yahay xadiidkii laysa fii aqala min cishriina dinaara shayun wa fii cishriina nisfu dinaarin abu daawuud iyabaa soo saaray labaatan dinaar wax ka yar si ka seke lagumale labaatankaa dinaarna nisfu dinaar dinaar barhkii ayaa ka waajibaya marka waa rubculcushrigii un oo de labaatankii markaad toban u qaybiso maxay noqonaysaa laba labadii marka haddana afar uqaybiso maxay noqonaysaa dee haaf wnty five ayay noqonaysa marka wa fii cishriin nisfu diina marka xadiidka hadduu maqaal baa ku jira waxoogaa waa laga hadhadlay laakiin aathaar kale iyona waa lagu xoojiyey jamaahiiru ahli cilmina saasay ku tegeen wastaqara calayhi اlamru arrinkuna saasoo ku istiqraaray in nisaabka dahabku uu labaatan yahay ayb wa fii maa zaada bixisaabihi way nagu soo martay nabaadkii halkanna waata nagu soo maraysa macnaheedu waa maxay waa awqaasi ma jirto wey meeshani waqas male haddii labaatankii dinaar la gaadho khalaas labaatankii boqolkiiba laba dhibic shan rubuucushriga waa iska intaasu ila warg wixii afartan u qaybi boqolkii un afartan u qaybi dee waa laba dhibic shan wey markaa labaatankii dinaar ama shan iyo sideetankii garaam waxaa ka baxaya isagii loo qeybiyey maaratay maaratay boqol kiiba laba iyo bar unbaa ayaad xisaabinaysa boqol laba iyo bar markaa intaad ku dhufato haddana de uqayba boqolkii inta kuu soo baxda oo dee maaratay intaa ka yaraanaysa ilan boqol kiiba labiya ka baxayaan markaa shan iyo sideetanki inta garaam inta ka baxda de way kasii yaraanaysa intaasaa markaa ka baxaysa tanna shan boqol iyo shan iyo sagaashankeedii iyadana boqol kiiba bar unbaa ka baxay markaa dee shantii boqol marka labiyo bar midkiiba aad ka saarto afartii boqol toban bay ku noqonayaan boqolkiina labiyo toban iyo bar buu noqonayaa shan iyo sagaashankiina labiyo bar wax yar dhiman ayaa ka baxaya deetana halkaa aduu shan iyo toban garaam oo dhadhow ayaa iyadana shan boqol iyo shan iyo sagaashankeedii kaaga baxay wixii markaa kordhaana saas usii soconaya wax lagala tuurayo waa waqas la odhanaya meeshaa ma yaallo wuxuu ihi musanifku wa in malaka qofku hadduu milkiyo halyan dahab quruxeed maynu dhahnaa wixii dumarku ay idhan dahabkii la xidhanayay dahab xidhasho oo mucaddan loogu talagalay liisticmaalin adeegsi mubaaxin adeegsigaasoo xalaal ah lam tajib fiihi zakaatu zaka ka waajibi mayso fii axadi اlqowleyni laba qowl midkood markaynu ku socono labada qowle ku jira wtajibu zakadu way waajibi fi laakhari qowlka kale markaynu ku soconno wain kaana hadduu yahay mucadan mid loogu talagalay listicmaalin adeegsi muxaramin xaaraan ah aw makruuhin ama karaahiye ah aw lilqinyati ama waxaaba loogu talagalay uun iska haysasho oo muxuu ahaaye inuu iska kaydsado kayd ayuu ugu talagalay wajabat fiihi الzakaatu zakadii way is way ku waajibaysaa halkan musanifku wuxuu inoo sheegayaa shardi kale oo shuruuddii dahabkiiyo fidadu ay leeyihiin maaratay zakadii dahabkiiyo fidadu ay leeyihiin oo waa maxay waa inaanu waxaani ahayn xuliigi ama wixii laysku qurxinayay dahabkii ama fidadii laysku qurxinayey la xidhanayey waa inaanay ahayn haddii ay yihiin kii la xidhanayey xulashadiisuna ay xalaasha ahayd xidhasho xalaalana loogu talagalay labaqda qowlee ku jira mid ahaanoo kii muctamadka ahaayi wuxuu leeyahy halkaa zaka laguma laha saka laguma laha waaya muxuu cuskanayaa kaasi aharkii jaabira saxiixa ahaa laysa fi lxuliyi sakaatu xuliyiga zaka laguma le jaabir bin cabd illaahi radi allahu tacala canhu buu ka asaxay marfuuc ahaanna waa loo soo wariyey laakiin dacfi baa ku sugan waa xagga aharka kaasi xagga macnaha iyo qiyaaskana dee wixii qofku uu xidhanayo wax tarmaya ma aha wax loogu talagalay inuu midho dhalana ma aha qofka gurigiisii iyo faraskiisii uu nebigu yihi sadaqa laguma leh ayuu la mid yahay iyo dharkii uu xidhanayay daabkaad aad dharkii aad xiranaysay buu la mid yahay gurigii aad seexanaysay buu la mid yahay mxuu ahaaye faraskaagii aad fuulaysay aad ku adeeganaysay buu la mid yahay gaadiidkaagii ayuu la mid yahay kuwaana zaka laguma lahayn dee markaa kana halkaasubu qiyaaskii marayaayo kol haddii aanu ahayn wax aad ugu tala gashay gedgedi iyo wax ka dhalin hawshan kale u bayday sika lagu yeelan maayo qowl kale ayaa wuxuu leeya mee zakaa lagu leeyahay qowlkaasi wuxuu markaa cuskanayaa axaadiis dhowra oo soo aroortay oo saxaabo dhowra laga kala wariyey xadiis camr bn shacayb can abiyi can jadihi baa kamida in nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadi u timid inanteediina ay markaa laba shuuliyo waaweyn ahoo culculus gacmaha ay ku sidato deetana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi miyaad sikada ka bixisa oy tidhi meey deetana uu yihi ma jecesha in maaragtay aakhiro laguu xiro laba shuuli naara mar haddaanad sakadeedii ka bixinayn markaa xadiidkaasaa soo arooray sunanka ayuu ku jiraa laakiin waxaa laleeyahay waxaa la rajaxayaa inuu mursal yahay oo inqiطac ku jiro sanadkiisu aanu badqabin axaadiid kale oo dhowrahoo caaisha iyo umusalama iyo asmaa binti yaziid ibn sakan iyo faatima binti qays iyo ibn mascuud iyo laga wariyo ayaa iyaduna ku sugan meesha ibnu kaiir wuxuu leeya wafii kulihaa nadaru dhammaanteed ma wada bed qabto waxbaa ku sugan qaar markaa wax tasxiixiyana way jiraan imaam shaafici masaladani wuxuu yihi haadaa mima astakhiru اllaha fiihi masaladani waxay ka mid tahay waxyaalaha aan ilaahay istikhaare ka weydiisanayo talow miyay ku waajibtay sako mise kumay waajibin markaa labadii qowl mararka qaarkood sheekhu waa kale rajici kari waaye axaadiis meesha waa soo aroortay waxoogaa maqaal baa ku yar jira laakiin xadiid kale oo u muqaabilahoo u dhigmo oo culusi ma jiro cumuumkii guudna dahabkiiyo fidadii wuu waajibiyey walow aayaddu ay kenzi sheegtay waaladiina yaknizuuna adahaba de waxaan la xidhanayaana wax kenzi oo kayd ah maaha waxaanu qofku xidhasho ugu talagalay kenzi iyo kayd maaha marka imaamku inuu maaragtay waxa weeyaan kutubtiisa qaar siduu ku qoray haadaa mima astakhiru llaha fiih yani waa waxaan ka joog ka istaagayo oon ilaahay subxaanah watacaala maaragtay inuu aan istikhaaro weydiisanayo inuu markaa bal sida sawaabkaa ay waafajiyo ayuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala marka muctamadka madhabku sida culamada madhabku ay rajixeen sida badan waa inaan zake lagu lahayn iyadoo la raacayo dee waxyaalaha ay sakadu ka waajibtay waa waxyaalaha koboca loogu talagalay ama kaydka laakiin waxaan kobac iyo kaytoona loogu talagelin ee xidhasho loogu talagalay dee dharkii iyo gurigii la seexanayay buu la yahay seke kama waajibaysa bay yidhaahdeen axaadiidtanna eh, may asixin bay markaa leeyihin hadday asaxdana waxaa lagu xambaarayaa waxyaalaha inoo soo qaybata inoo soo socota haddaba waxaa shardiga xalyigaasi inuu yahay mid loogu talagalay isticmaal mubaax adeegsi bannaan laakiin adeegsi xaaraana hadduu ninkii shuuliye samaysto nin baa shuuliye samaystay khalaakiil buu samaystay khalaakishu waa shuuliga lugta la geliyo shuuligu waa kan halkan la gelinaya soo kaasi waxaa la odhanaya siwaar baa lonaya af carabi kan lugaha la gelinaya khalkhaal baa la odhanaya ka jinta lusunaya dumluj baa la odhanaya inagu de waxaa dahaba malaha maynaan lahaynoo intaa yaree shuuliga iyo dhagaha iyo siliska intaasaa inoogu maaray intaasaynu ka isticmaallaaba dee lugana dahab lama geliyo dumarka soomaalidu heer ay malaha dahab lugaha geliyaan ba may halkan jintana dee macnaba male wa halkaa la gelinaya haddana meeshu koleyba way qarsoon tahay waxaaba laga sudhay halkaasi wax maaragtay ilidaafkii in la yar muujiyo oo laisku yar qurxiyaa la doonaya waxaan muuqanayni macno badan ma samaynayo markaa dumlujkaana ma waxidhaan malaha soomaalidu khalkhaalkana ma gashadaan tan dhegta la sudhana qurti baa la yidhaahdaa siliskana dee waa kilaadadii ama maaratay ciqdigii buu noqonayaa marka kuwaasoo dhan haddii raggii ay samaystaan oo ninkuu ugu talagalay inuu isagu isticmaalo isagu xidho de waa xaaraan soo maa way ku waajibaysaa sekadii way ku waajibaysaa hadduu ninku samaysto shuuliye iyo dhega iyo waxyaalahaas laakiin uu ugu talagalay dumarka qaraabadiisu markay u baahdaan inuu u dhiibo isaguma xidhanayo anigaa iskale wuu leeyahay laakiin xaaskayga markay u baataan u dhiibayaayo xidhanaysa hooyaday baan markay u dhiibayaayo maaragtay eh, xidhanaysa heblaayo markay u baahato laakiin isagaale ma siinayo kaasi waa caadi baa sakadii isagana dee ku waajibi mayso xaligii mubaax isticmaal mubaaxa loogu talagalay waa wuxuu u diyaarsaday isticmaal xalaala marka kaasi laftiisu dee wuxuu noqonayaa mid aanay zaka ka waajibin maxaa markaa isticmaalkii xalaasha ahaa meesha ku baxay mubaaxa ahaa waxa ku baxaya haddii loogu talagalay isticmaal xaaraana isticmaal xaaraana isticmaalka xaaraanta waxaa soo gelaya baa la yidhi dumarkii inay dahab fara badan oo waaweyn ma haddaa fara badan markaynu leenahay maaha inay shuuliyo fara badan samayso to loo diidi maayo laakiin waxaa la diidayaa shuuli weyin inay samayso oo kiilooya xabid shuuliyo kiilooya ama suun kiilooya ayay samaysatay oo ay markaa xeranayso isku qurxinayso dee sididiisii baa dhibaata ka qabsanaysaa kaase waxaa la leeyahy waa xaaraan kaasi markaas hadduu xaaraan noqday dee sekadii ka bixinaysa marka culamada qaarkood axaadiidtan haddii ay asaxdo sekada waajibinaysa waxay leeyihiin in markaa isticmaalka xaaraanta nooca xaaraanta gaadhay uu ahaabaa laga yaaba halkaa lafteeda waa lagu xambaari kara aw makruuhin buu yidhi isticmaalkii makruuha ahaa isaguna waa la mid oo isticmaalkii makruuha ahaa muxuu noqonayaa dee dabadii weelka lagu ragcayay waa inagii soo marnay xaalada ay makruuh noqonaysay baa jirtay karaahiye ahay fijaan baad haysataayo in yaroo waxoogaa dheg yaroo dahabuu leeyahy oo qurxoon ood qurux aanun ugu tala gashay laakiin ma weyna dee xaaraan maaha laakiin karaahiyu noqonaya karaahiyada markaa intaas keedii waa lagaa doonaya haddii dahab kaloo lagu daro ku isla gaalaan aad haysato ama fijaankana dee dheg baad ugu samaysay ku kalena dheg baad ku samaysay ku kalena dheg baad ku samaysay ku kalena dheg dee waliba waa sidiisuu karaahiyo noqonaya marka la isku geeyana wixii shan iyo siddeetankii garaan bay gaarayaan ka bixi baa lagu leeyahy markaa zakadii aw lilqinyati baa meesha iyaduna inoo taalla qinya iyo qunyaba waa loo akriyi karaa qinyadu waa waa kayd baa loogala jeeda kayd marka qinyadu sideeda waa iska dhigasho lahaasho laakiin haddii uu maaragtay aanu ku talagelin kayd iminka dadku dadka qaarkood lacagtay ku xafitaan dahabka oo wuxuu maarata ugu talagelayaa halkii maarata bankiga wa iska geysan laha dahab buu siisana dahab buu siisana wuxuu ku talagelayaa hadhow markuu u baahdo inuu lacagtii halkan ka soo saaro waa kayd marka kanzi wey waa kaa qiryada markaa lagu sheegayo xidhashowgubuu talageline inuu lacagta ku kaydiyo ayuu ugu talagalay wuxuu soo iibinayana waa dahab samaysane maaha kuusas dahaba maaha waxaanu leenahay sakadii way ka waajibaysaa isagana maxaa yeeley wixii isticmaal lowgumaa talagelin manaad ilaaqinoo iska iibso un hadaa doonto ama hala xidha yaa la iska iibso un tahay taasi wa iska waa sahaalaa hadduu ugu talagalay lacagta ku xafid waa kanzigii waladiina yaknizuuna dahaba buu soo gelay kuwii dahabkiiyo fidada kaydsanayay buu soo gelayaa markaa isagana way ka waajibaysaa zakadii way ka waajibaysaa wa in malaka buu yihi xalyan mucadan saasaynu u akrinay maadaama uu mucadan iska lakin xuliyan bay de kutubta idin wada dabdinayaan qaarkood weliba dabdu de maaragtay kitaabin xuliy bidami اlxaaءi اlmuhmalati wa kasri اlaami wa tashdiid ilyaai baad arkaysaa laakiin waa jamc kaasi marka sidaa la xuliy haddii la waa jamc buu noqonaya mufradkuna waa xali xali Eh, markaa mucadan buu ka nactiyey nactigii markaa waa mufrad dee nactigii mancuudkuna xagga ifraadkii hawlaha way iska raaci jireen marka mar haddaanu xaliyan mucadatan xuliyan mucadatan haddaanu inoo taniif aanu raacinin e mucadanuu ina yidhi in markaa loo akriyo waxa qurxoon sidii mufradka in loo akriyo laakiin kutubteena ilaa sharaxa minhaajku shuruucda minhaajku sidanay qorayaan qolyo maalikiya baan arkay iyagoo le waa in halkanoo kale loo dabdiya sida mufradka saasaana saxsante oo luqadii waafaqsan in malaka hadduu adaba milkiyo xalyan dahabkii maarata la xidhanayey oo mucadan loogu talagalay listicmaalin adeegsi mubaaxin xalaal ah lam tajib fiihi zakaatu fi axadi اlqowleyni watajibu fi اlaakhari wain kaana mucadan haddii loogu talagalay listicmaalin muxaramin adeegsi xaaraana aw makruuhin ama karaahiya aw lilqunyati ama qinyati ama kaydsi loogu talagalay wajabat fiihi zakaatu zakadii kaa isaga way ku waajibaysa n haddaba eh, khaatimada aynu ishaarayna haddii dahabkani uu yahay kuwan da imika la haysto saddex nooc bay u isticmaalaan dahabka sare de waa afar iyo laatanka kaasi inta badan lama helaba iyo kan ay koob iyo labaatanka yihahdo nooca dhexe ay iyo sideed iyo tobankaoo ka hoose shan iyo siddeetan garaanba sekadii daabku ay tahay markaynu leenahay waa markuu afar iyo labaatanka yahay nooca saafiga in wax kale ku jirin markaa marka lagu leeyahay waa han maarata waa afar ama waa koob iyo labaatanki ama waa sideed tobankii marka laleeyahay waxay ka hadlayaan saafinimadiisa marka afar waa kii saafiga ah wax kale lama socdaan weeyaan kan laleeyahay waa koob iyo labaatankiina maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa qeyb yar baa ku jirto aan dahab ahayn wey oo maxay noqonaysaa intaasi yani haddii afar iyo labaatan meelood loo qaybiyo saddex meelood baan dahab ahayn koob iyo labaatan kale waa dahab marka de macnaheedu waxa weeye sideed meelood marka loo kala jibiyo meel baan dahab ahayn ilan afar iyo labaatankii saddex kamid markaanay dahab ahayn dee waa thumun soo marka waxaan halkii garaamba sideed meelood hadii loo qaybiyo meel baan dahab ahayn wey koob iyo labaatanku waa sida nooca sideed iyo tobanka ah waa sideed iyo toban loo qaybiyo afar labaatan marka rubuc baa ka dhiman markaas ku jarjarto sideed iyo tobankii lix markaad uqaybiso saddex baa soo haraysa afar iyo labaatankiina u qaybi iyaduna afar bay noqonaysa saddex loo qaybiyo afar markaa saddex rubuc baad haysa rubuc baa kaa maqan marka boqolkii garaamee noocaa sideed iyo tobankaa ahaa dee waxaa ka soo haraya uun shan iyo toddobaatan inta kale waa faalso waa maqshuush waa wax kale oon dahab ahayn de intaasuna maaha dadka qaarkood baa eh, maaragtay soo gudbinaya su ah nooc laba iyo labaatana baa jira isaga see laga yeelayaa eh, marka afar iyo ay ka dhigeen cabirkii kii isku buuxay afar iyo labaatanku ka dhigan tahay kiiba boqol afar iyo labaatanku ka dhigan tahay boqol kiiba boqol marka in oo wa laga dhimaam wax kastaoo laga dhimaama waa wax dhinmay saddex iyo baa jiri kara laba iyo labaatan baa jiri kara koob iyo labaatan labaatan sagaal iyo toban sideed iyo toban saasay soconaysaa ilaa inta daabkiiba la waayey marka haddaad doonayso boqol intay noqonayso dee afar labaatankii eh, goorma boqol noqonaya marka lagu dhufto dee boqol adu boqol ma noqon karayo waxbuu dhaafayaa yani cacab lagu dhuftay noqonaysa dad boqolka afar labaatan qaybiso boqolka afar labaatan qaybisa misay noqonaysaa waxa weeyaan afar iyo gogo four point five miya four point intaas markaad intaa ku dhufato kan labaiyo labaatanka ahna markaad intaa ku dhufato waxaa kuusoo baxaysa boqolkiiba intuu dahabiya hadaad saas doonayso haddii kalena qaabkii aynu sheegno ad xisaabino wixii aad ka haysata ka labaiyo labaatanka ama saddex iyo labaatanka ama labaatankaba ama sagaaliyo tobankaba inta garaameed ka haysato uunbaad afar iyo labaatan u qaybinaysa wixii kuu soo hadhana noocii waxaanaad haysataa ahaa hadduu koob iyo labaatan haya iyo labaatan haya ku dhufanaysa waxaa kuusoo baxaysa iyo tiradaad ka yar oo koob iyo ama marka intii da wa isdhimaysa ilan tiradaad uqaybsa tira kale baad ku dhufanaysaa waxaa meesha ka baxaysa markaa intii aan dahabka ahay ayib haddaba markay sidaa noqoto haddaad dahabka dhexe haysatay koob iyo labaatanka ah ood boqol garaam ka haysato boqolkaa garaam dee wada dahab maaha si aad u ogaatay intii dahabka ahayd waxaad samaysaa noocii uu ahaa horta afar iyo labaatankiiba horta uqaybi afar labatanki saafiga ahabaad uqaybin kolkaad boqolkii afar labaatanka uqaybiso inta kuu soo baxda ayaad haddana koob iyo labaatankii uu isagu ahaa ku dhufani marka halbeegii hore afar iyo labaatanka ahabaad waxaanaad haysa uqaybinaysa boqol garaam baa kuu soo baxday boqol garaam oo dahabaad haystaa baa lagu yidhi boqolkaa garaam halbeegii dahabka saafiga iyagu ay dhigteen idin waa ko iyo labatan iyo afar noo sameeyey sooma halbeegii ay dhigteen afar labaatanka ahaa boqolkan uqaybi inta kuu soo baxda noocii kaagu ahaa hadduu sideed iyo toban ahaa iyo hadduu kob iyo labaatan ahaaba ku dhufo waxaa kuu soo bixi markaa dahabka saafigaad haysataa intuu yahay maxaa idiin soo baxay imika boqolkii markaad afar labaatan u qaybiso eed haddana kob iyo labaatan ku dhufato yaa toddobiyo siddeetan wax dahabka saafigaad haysataa toddobiyo siddeetan dhibic intaa weeyaan pointy five toddobiyo siddeetan dhibic shan intaasaad haysataa markaa shan iyo siddeetankii ma gaari buu gaadhay waabu dhaafayo sooma sekada ka bixi haddaba sekada ka bixi haddaad sagaashan haysan lahayd saasun baad samaynaysaa sagaashan noocaa dhexaa baad haysatay sagaashankii afar labaatankii u qaybi wixii kuu soo baxa waxaad kusii dhufataa intii u ahaa koob iyo labaatankii wixii kuu soo baxa hadday shan iyo sideetan gaari waayaan waxaagu sakagoys maaha waa kaas saas toddobiyo sideetan mu noqdo toddobiyo sideed toddobaatan dhe sideeddaatan ku noqdo soo ma ah, markaa dee ma gaadhsiisan shan iyo siddeetankii boqolka garaamaad haysata hadduu sideed iyo tobankii yahayna dee waa saasoo kale gaari maaya isaguna oo markaad markaa afartanki qeybis hadana sideed tobaad ku dhufan saasaad markaa ku xisaabinaysa marka taas eh, in qodobkaa iyadana aynu baraarujina ayaa muhima hada wsala allah waslm ala nabiyina maxamed allahu aclam mabluqulmaraamkaanu xifdinaa mise cumdat axkaamka hadaad labadaba israacin karaysana way fiican tahay haddii kalena buluuq haddaad labada mid inaad kukaafsantaa ay noqoto hadduu dahabka uu soo iibsaday karaynaya buu leeyahay laba qowl baa ku jira lakiin muctamedku waa inaan sake lagu lahayn haddii uu kirada uu karaynaya kara xalaala ay tahay waa dahabkii xoliyiga ah marka midhihii guntamaan kadib hadduu qofkii iibiyo kana iibiyo ayay sekadii ku waajibaysaa isagoo nagii waynu sheegna taasi hadday tahay waxyaalihii dalagii ay tahay zuruucdii hadday tahay zaracii markay midhihiisaasi ay adkaadaan de qofka ay milkigiisa ku adkaadeen ayuunbaa lagu leeyahay ay ku guntameen haddii ay tahay simaartii midhihii geedahana buduwu salaaxaa la eegaya bisaylkaa la eegaya qofka bisaylku uu agtiisa ku bilaabmo ayaa sekada lagu leeyay sekadii waa tii caynta xoolaha ku tacalluqi jirtay markaa kan laga iibiyey ee cayntii raacday in laga qaado maanay ahayn saasuu haddana leeyahy oo inagiin haddii haddii iyadoo sekadii waajibtay bacda buduwi salaaxa ama mirihii ay guntameen ay adkaadeen hadduu iibiyo waa inaga nidhi intii sekada iibkeedu maba ansaxayaba haddaan kharsi dhicin hadduu kharsi dhacayna dimadiisay fuushay de waba nagama naga waxaan u iibiyey waxaa laga yaabaa qortay intayna xagga dambe ma aynaan gaarin laakiin dee kitaabkeenna ka jawaabay maarata su labadeeda qayboodba kitaabkay ku qoran tahay wallahu aclam